alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray suuratu nisaa tafsiirkeedaynu ku soo jiray xadiisaynu habeen dhaweed soo qaadannay markii aynu maraynay falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum lafdiga aynu ku dhawaaqnay baa xoogaa marka yacni markaa laam ku ziyaado ahaa an kaana bna camatik marka libna camatik baa mala carabka iga dhacay macnaha waa sidayn u fasiray laakiin lafdigu waxa weeye an kaana bna camatik iyo inahu bnu camatik yacnii inuu sidaas yidhi an kaana bna camatik ama riwaayaadka kale sida ku soo aroortay inahu bnu camatik tambiihaas ayaan markaa lafdiga xadiiska sida nudqiga ayaan baraarujinayey oo bacdu bacdulikhwa ay ugu baraarujiyeen xafidahum ullah waayahay waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda toddobaatan iyo sagaal aayadda tafsiirkeeda intaanan gelin aayadda hore waxaa ugu dambeeyey famaa lihaa'ulaa'i alqowmi laa yakaaduuna yafqahuuna xadiisa maxaa u sugnaaday kuwaasoo qowmka ah xaala aynay ku dhowaanayn inay fahmaan xadiis ay fahmaan ama war ay fahmaan xaal aynay sidayna ku dhowaanayn marka waxaa ku sugan yakaadu yakaadu oo manfi ah oo nafyi ka hormaray baa ku sugan culammada carabiyada qaar ka mida ah waxay yidhaahdaan kaada haddii nafyi galo waxay noqonaysaa iyo haddii uu marka aanu nafyi gelin waa kala duwan tahay culammada carabiyada qaarkood baa saas yadaa maray ilaa qaarkood ay luqsi ka dhigeen mashaayikhda qaarkoodna mawdican oo kale waa ku soo naqliyaan oo bacdigoodu waxay leeyihiin haddii kaadada la nafiyo waxay noqonaysaa ficilku inuu dhacay haddaan la nafyinna wuxuu noqonayaa inuu manfi u noqonaayo macnuhu waxaana ishkaalkaa ku sameeyey aayadda suuratu lbaqara oo allah yidhi wamaa kaaduu yafcaluun nimankii reer banu israa'iil markii lagu yidhi saci gowraca oo ay gowraceen dabadeed bacdalatii wallutaya waxa u allah yidhi wamaa kaaduu yafcaluun kumay dhowaanoo may sigin inay sameeyaan kumay dhowaan ficlanna waa sameeyeenoo waa gowraceen dabeedna macnaha aayaddaa ay ka fahmeen baa ishkaalka ku samaysay culammada sidaa tidhi markaasay waxay yidhahdeen kaadada haddii la nafiyo waxay noqotaa musbat haddii nafyi ka hormaro waxay noqotaa wax la sugay haddii wax nafyi aanu ka hormarinoo la sugana waxay noqotaa macnuhu inuu manfi u dhacaayo nafyi u dhacaayo ama diidmo u dhacaayo marka iyadoo ilaahay yidhi wamaa kaaduu yafcaluun baa haddana waxay noqoto inay sameeyeen oo ficilkii dhacay fadabaxuuha wamaa kaaduu yafcaluun wamaa kaaduu yafcaluun qaarkood baaba luqsi ka dhigay annaxwiya hada alcasri maa hiya lafdatun jarad fii lisaanay jurhumin wa samuudi ida istucmilat fii suurati aljaxdi ama fii maqaami aljaxdi usbitat wa in usbitat qaamat maqaama juxuudi waxay yidhahdeen naxwiga casriga noolow maxay yahay lafdiga ama erayga luqada carbeed yacni markaa ka mid ah fii lisaanay jurhumin wa samuudi wuxuu u jeedaa samuudku waa carab albaa'ida carabtii hore ee markaysaga markaa tagtay weeye carab baa'ida iyo carab caariba iyo carab mustacriba waa ta loo qaybiyo jurhumna waxa weye qoladii ismaaciil uu ka bartay carabiga marka wuxuu u jeedaa luqada carbeed kelmad kuu socotaa jirtay oo markaa ka mid a muuqaal markaa diidmo hadday ku timaado waa la sugaa wa in uhbitat qaamat maqaama juxuudi marka wuxuu tilmaamayaa marka la nafyena inay noqonayso musbat macnuhu dhacaayo marka la sugana inay u dhacayso yani marka nafyi u dhacayso culamada markaa qaarkood baa tacaqubo waxay yidhahen warka noocaasi sax maaha saxiixu wuxuu yahay inuu musbatkeeduna musbat yahay marka la sugana inuu sugitaan yahay marka la nafyena inuu nafyi u dhacaayo waana sida faakihi wakhayruhu ay tilmaameen ayna sheegeen sida saxiixa inay tahay waana sida ay u sheegeen fadfariga laftiisu markaa saasuu raacayaa in marka waxa weeye yacni markaa nafyigeeda iyo markaa isbaatkeedu kala duwan yahay oo lugsigu siduu markaa sheegaayo ayuu ku sugan yahay laakiin sawaabku waxay tahay waa inuu nafyigeeduna nafyu yahay yacni sugisteeduna sugis tahay ka sa'iri alafcaal sida faakihi wakhayruhu ay tilmaameen aynay sheegeen sida saxiixa inay tahay inaan markaa nafyigeedu isbaat noqonayn waxyaalo badan baa u daliila idaa akhraja yadahu lam yakad yaraaha waxay noqonaysaa haddii la yidhaahdo isbaat bay u dhacaysaa wuu arkayaa maxaana la garanaya inaanu arkayn idaa akhraja yadahu lam yakad yaraaha aw ka dulumaatin fii baxrin lujiyin yakshaahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaaba dulumaatun bacduha fawqa bacdin idaa akhraja yadahu lam yakad yaraaha gacanta hadduu saa u soo saaro intaasoo mugdi oo kala korreeyo isagoo ku sugan oo mawjadihii badaha iyo habeenkii iyo intaasoo mawjadadoo markaa yacni kala sorreeyo badda gunteedii uu ku jiro hadduu gacantiisa soo bixiyo lam yakad yaraaha kuma dhowaanaayo inuu arko haddii la yidhaahdo nafigeeda isbaat muxuu noqonayaa wuu arkayaa saxna maaha saxna ma aha ama aayaddan suuratulbaqara maxaa laga jawaabaya wamaa kaadu yafcaluun waxaa laga jawaabayaa intii aynay samayn tacannudkii ay la yimaadeen iyo tashadudkii iyo isku adkayntii iyo ficilka markaa diidmada markii hore ay ka yacni markaa ka gaabiyeen ee ay ka cegataalleeyeen ee marba su'aal ay keeneen taasaa waxaa la leeyahay markaa hore kumay dhowaan inay markaa sameeyaan yacni ficilka kamaalkiisii ulama iman culammada qaarna waxay ku xambaareen qabla adabxi wamaa kaaduu yafcaluun ama bacda dabxi faqad dabaxuu marka ay gowraceen dabadeed waa gowraceen laakiin waxa weeye intii aynay gowracin baa laga tilmaamaya wamaa kaaduu yafcaluun ama waxaa laga soo qaadayaa kamaalka inaynay markaysagaa si yacni fiican aynay u samayn baa laga tilmaamayaa oo laga soo qaada iyagoo sameeye sidii waxaan samayn oo kale tacannudka iyo tashadudka ay la yimaadeen daradeed allah waxauu yidhi maa asaabaka min xasanatin fa min allaah laqbada jalaalaynkanu ahriyayna maa asaabaka wax kastoo ku haleela ayuha alinsaanu bini aadamow aadamiyow min xasanatin oo wanaag ah intu waa bayaaniya eh. khayrin khayr ah fa min allaahi xagga allah buu ka ahaaday atadka fadla minhu xasanadaasi waa kuu timi fadlan xaalay fadli tahay iyo gallada ay tahay fadligaasoo minhu xagga allah ka ahaaday ayuu ku yimi yacnii allah baa ku waafajiyey wixii wanaaga aad samayso wamaa asaabaka min sayi'atin si kalena waa noqonaysaayo xagga nicmada lafteeda in laga tilmaamaayo yacni waa fadli ilaahay oo allah baa kugu galladaystay wamaa asaabaka min sayi'atin wax kastoo ku haleela oo min sayi'atin xumaana baliyatin balaaya'a ama shar'a fa min nafsik xagga naftaadu ka ahaaday atadka ah, waa kuu timi markaa waxa weeye sayi'adaasi xaysu irtakabta maa yastawjibuha min addunuub markaad la timi oo aad samaysay maa yastawjibuha wax markaa sababaaya ama waajibsanaaya balaayada ama musiibada oo min adunuubi dembiyaal ah oo masaa'ibtu waxay ku yimaadaan bisabi dunuub wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wa arsalnaaka waa ku soo dirnu allah yidhi yaa muxammadu muxammadow linnaasi dadka ayaannu ku soo dirnay rasuulan xaalad rasuul tahay baannu ku soo dirnay xaalu mu'akida waa xaalo adkaynaysa waxay adkaynaysaa marka caamilkeeda ay adkaynaysaa oo ficilka ah waa xaalo mu'akida xaalada mu'asisa iyo mu'akida loo qaybiyaa marka laga eegaayo wax lasoo sheegay inay sii adkaynayso iyo wax cusub inay faa'iidaynayso ictibaaraad badan baa lagu qaybiyaa xaalada oo markaysa marka taqaasiim kala duwan baa la qaybiyaa marka waxa weeye mu'akidadu waa mid ka mida wa kafaa billaahi allah baa ku filan shahiidan xaaluu markhaati yahay calaa risaalatika risaaladaada uu markhaati ka yahay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam n allah markaa shahiid ugu filan yahay ciduu markhaati kacaysa ayaa aayadda allah inoogu sheegaya marka shahiidnimada ilaahay waxay caddaynaysaa rasuulku inuu rasuul ilaahay oo xaqa yahay say u caddaynaysaa waxay u caddaynaysaa dee rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ilaahay baa isoo diray waxaan ahay rasuul ilaahay marka Eh, allahna waa shahiid oo wax walba waa og yahay marka asmaada ilaahay oo shahiid uu ka mid yahay waxay daliil u yihiin calaa isbaati risaalati risaalada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam in la sugaayo oo daliil ugu yihiin waxay daliil ugu yihiin hadduu markaa ay been ahaan lahayd risaalada uu sheeganayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uma nusreeyeen mana daayeen yacni cuquubadana waa u soo dedejin lahaa waayo cid allah ku been abuuranaysa allah uma kaadiyo marka waxaa weeye ma dhici karteen inta markaa isagoo risaalada ka been sheegaaya oo aanu rasuul ilaahay ahayne beenbeen u sheeganaayo inuu ilaahay quweeyo oo xoojiyo oo u gargaaro oo cadowgiisa jabiyo oo iyadoo markaa dadka raacay ee rumeeyey ee la socda ay yar yihiin isagana nasriga iyo caaqibada marka waxaa la siiyo oo mar walba markaysaga nasri cusub uu helo ou isagu sidaa ku guulaysto may dhacdeen tusaale yar haddaan soo qabto masalan hadduu jiro nin madaxweyne ama boqora oo bered ka taliya oo awood badan oo ciidamo badan iyo markaa waxa weeye awood badan leh haddii mamlakadiisii iyo boqortooyadiisii uu ka soo dhex baxo nin qabqable ah oo ciidan wataa oo uu yidhaahdo aniga boqorkaa isoo diray madaxweynaha isoo diray amarkiisaan ku shaqaynaya cidda amarkaaga diiddana waxaa laygu yidhi waxa weeye madaxa jabi ya yacni waxa weeye la dagaalan oo lay oo qabo dabeedna marka waa fuliyey wax walo uu sheegayaana wuxuu yidhi adde anigu amarka marka madaxweynehan ku shaqaynaya amarka boqorkaan ku shaqaynaya meesha waxaa ka samaynayaana waa meeshii mamlakadiisa iyo markaa madaxtooyadiisu ay ahayd meeshuu ka talinaayey ayuu ka samaynayaa waana fuliyey sidii buu ku sameeyey dad buu ku laayey xooluu ku dhacay mar walba markaa teen baraha uu ku dhufanaya waxay tahay amarkan anigu ku shaqaynaya iskama samaynaayo amar baan haystaa amarkaasaan ku shaqaynayaa miyay dhici kartaa inuu sidaa ku daawado isagoo boqorkaa ama madaxweynahaasi awood badan yahay mamlakadiisii inay cidicaynkaa ka dhex tidhaahdo oo dadkii markaa raciyada u ahaa marba qole uu madaxa jabiyo oo uu ku yidhaahdo markaysaga amarkiisaan ku shaqaynayaa ma dhici kartaa saw dadku xaqiiqsan maayaan warkaasi inuu dhab yahay miyay dhici kartaa been buu ka sheegayaa oo warkaasi dhab ma aha ma suuragal tahay caqliga bini biniaadamka ma gelaysaa wax dhici kara maaha saan taasi u dhici karin ayaa mulkigan allah baa leh allahna cid awood ahaan u dhigantaa ma jirto marka waxa weeye cidda ka soo dhex baxday mulkigii ilaahay oo tidhi waxa weeye rasuul ilaahay baan ahay allah baa isoo diray dadkana waxaa lagugu waajibiyey oo waajib ku ah inay amarkaaga raacaan oo waxaad u keento ay aqbalaan oo ay u hoggaansamaan cidda ku diiddana la dagaalan yacni yagana markaa ciddii ka hor laa maatadooda qafaalo xoolahooda markaysaa markaa qaado haniimo iyo fur bay ku yihiin oo dabeedna markaa sidaa lagu daayo oo waxaweeye nasriga la siiyo iyo caaqibada taasi waxay caddaynaysaa inuu rasuul ilaahay yahay bay caddaynaysaa waayo looma nusreeyeen oo looma kaadiyeen ee deg deg baa loo qaban lahaa walow taqawala calayna bacd alaqaawiil la akhadna minhu bilyamiin uma laqatacna minhu lwatiin shaahidkeedu qur'aanku ku sugan yahy allah waxau yidhi man yutic arasuula faqad ataaca allah man yutic arasuula ku kastoo rasuulka ateecaa faqad ataaca allah allah waa ateecay xaqiiqe allah waa ateecay waman tawallaa ku kastoo jeesta oo daacadaada ka jeesta famaa arsalnaaka calayhim xafiida famaa arsalnaaka kumaanu soo dirin calayhim xafiida xaal aad ilaalinayso korkooda kumaanu soo dirin xafiidan waa xaal waxaa laga xaalaynayaa yacni damiirka kaabkaa baa laga xaalaynayaa calayhim waxay ku tacalluqdaa xafiidan bay ku tacalluqdaa marka taacada rasuulka la ateeca waa taaca allah la ateeca weeyi taacada rasuulka la ateecaa waa taaca ilaahay la ateecay weeyi waayo rasuulku wuxuu amrayaa waa wuxuu xagga allah ka keenay weeye wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu man yutic arasuula faqad ataaca allah man yutic arasuula ku kastoo rasuulka ateeca faqad ataaca allah allah waa ateecay ciddii rasuulka raacdaa oo awaamirtiisa qaadataa oo wuxuu reebay ka tagtaa faqad ataaca allah allahna waa ateecayoo amarkii ilaahay waa raacay wuxuu allah ka reebayna waa ka tegey waman tawallaa ku kastoo jeesta acrada can taacatik ka jeesta taacadaada yaanu ku hamin gelinoo ku warwargelin yaanu ku warwargelinoo yaanu ku warwargelin famaa arsalnaaka calayhim xafiida wuxuu ka dhigay sheekhu tani tacliil tahay oo jawaabu shardigii ah, muqadar yahay oo la qadarayo oo waxa markaa kii jeesta yacni marka dan ha ka gelin oo bimacnaa yaanu eh, muruge iyo warwar yaanu ku gelin sababtu waxay tahay laguma soo dirin aad ilaaliso marka tani waxay noqonaysaa cilladii jawaabu shardige jawaabu shardiga laftiisii ma aha xaqiiqatan bay culamada qaar leeyihin famaa arsalnaaka kumaanu soo dirin nebi maxamedow calayhi asalaatu wassalaam calayhim xafiida xaalaad ilaalinayso korkooda kumaanu soo dirin xaafidan liacmaalihim camalladooda xaalad ilaalinayso bal nadiiran ay mundiran xaalaad digaysaanu ku soo dirnay wa ilaynaa amruhum xagga yagu ahaaday amarkoodu annaga xisaabi doonno fanujaaziihim waa abaal marin doonaa wa hada qabla alamri bilqitaal kaasina wuxuu ahaa intaan dagaalka la amrin ka hor buu ahaa hadalka uu shiikhu yidhi waxaa ka muuqataa inuu markaa leeyahay fama arsalnaaka calayhim xafiidan waa mansuukho weeye taasna sababteedu waxa weeye markuu leeyahay waa qabla alamri bilqitaal ama mansuukhnimo in la moodaa sababteedu waxa weeyaan in laysyidhi waxa ay ka hor imanaysaa dagaalkii in la amray jihaadkii la amray ka hor imanaysa laakiin culamada qaarkood waxay yidhahan iskama hor imanayso waayo horrayse iyo dambayse marnaba camallooda inuu ilaaliyo looma soo dirin xataa hadduu la jihaadaayo dee camalkooda ilaalin maayo camalkooda ma ilaalinaayo yacni waxa weeye markaa saas aawadeed iskama hor imanayso aayaddan iyo aayadaha markaa sheegaysa gaalada in lala dagaalama iskama hor imanayaan saas aawadeed baa mufasiriinta qaarkood waxay mareen inay mansuukho ah aynay ahayn aayaddu markaysaga muxkamo tahay weliba culamada qaarkood waxay dhahaan sida mulla cali ilqaari iyo waa khabar aayaddu walakhbaaru laa tunsakh akhbaartana lama nasakho yacni marka waxa weeye wax macanina kuma sugna in la yidhahdo waa mansuukho waayo marka dagaalka la amriyo intaan la amriyo mar walba famaa arsalnaaka calayhim xafiidaa ayaa macnuhu dhacaya allah waxa uu yidhi wayaquuluuna taacatun faida barazuu min cindika bayata taa'ifatu minhum hayra aladii taquul wayaquuluuna waxay odhanayaan munaafiqiintii taacatun ay mina taacatun annaga xaggayga taaca ka ahaatay ama amrunaa taacatun amarka iyagu waa taaco fa idaa barazuu markay baxaan min cindika agtaada ay ka baxaan bayata taa'ifatun minhum bayata waxay maamulaanoo markaysaa markaa qorsheeyaan habeenkii ama bayata waxay qarsadaan siduu jalaalaynkuwa ku fasirayo bayata waxay qarsadaan ama bayata waxay habeenkii maamulaan oo markaa qorsheeyaan ama markaa waxayn ay dabberaan daa'ifatun koox minhum iyaga ka midi hayra aladii taquul kii ay odhanaysay waxaan ahay yacni waxay adiga hortaada ka lahaayeen waxaan ahay ayay habeenkii deed markaa ay qarsanayaan oo odhanayaan oo hoos u odhanayaan ama u maamulayaan wallaahu yaktubu maa yubayituun wallahu allah yaktubu wuxuu qorayaa maa yubayituun aladii yubayituunah waxay markaa yacni habeenkii ay maamulayaan ama ay habeenkii qarsanayaan ayay markaa ayuu allah qorayaa yacni waa ka jasaynayaa baa loo jeedaa tahdiid baa ku jira fa acrid canhum ka jeesa xaggooda watawakal cala allah watawakal tala saaro cala allaahi allah tala saaro wakafaa billaahi wakiila wakafaa billaahi allah baa ku filan wakiilan mid la tala saarto xaaluu yahay ayuu allah ku filan yahay wayaquuluuna waxay odhanayaan ay ilmunaafiquuna munaafiqiintu waa uu damiirku ku fasiraya munaafiqiin baanu ku fasiray munaafiqiin ayaanu ku fasiray waana sida marka agsarka mufasiriintu ay sheegeen idaa jaa'uuka markay ku yimaadaan amrunaa taaca culamada qaar waxay yidhahdeen idaa jaa'uuka waxaa ka fiicnayd inuu yidhaahdo idaa amartahum biamrin markaad amar amarto waxay odhanayaan taacatun amrunaa taacatun arrinka yagu waa taaco aanu ku ateecayno laka adiga ku ateecayno ya waxaa markaa ama mubtada la qadarayaa amruna ah amru ama khabar baa la qadarayaa mubtada mu'aharay noqonaysa minna taacatun haddaad minna qadartana taacada ka hor waa inaad qadartaa waayo waxa weeye waa nakiro weeye markaa maadaama markaa nakiro mubtado dhacday ay noqoto markaad midnaa qadarayso ma dambaysiinaysid si marka musawiqu u noqdo yacni markaa eh, taqdiimka khabarka la hormariyey marka midnaa taacatun baa markaana la odhanaya marka marna mubtadihii baa xadfan labada tafsiir mid ahaan marna khabarkii baa xadfan taacatun ay amrunaa taacatun amarkaygu waa taaca mubtadihii buu markaa qadaray marka aacatun khabar baa laga dhigay laka adiga lagu ateecaayo faida barazuu markay baxaan kharajuu ay baxaan min cindika agtaada ay ka baxaan bayata waxay qarsanayaan daa'ifatun koox minhum yaga ka midi biidqaami taa'i fi taa wa tarkihi laba qira'a uu ku ishaaraya labada qira'ana waxay tahay ta'da marka in lagu idqaamo ta'da ya waa idqaamulkabiir weeyaano dee ta'dii waxa weeye waa marka way xarakaysan tahay way xarakaysan tahay marka inta la reebo ta' loo beddelaya markaasaa da'da da'da lagu idqaamayo waa mm. idqaamu lkabiir biidqaami tay taada markaysaga in lagu idqaamo fi taa'i ta'da lagu idqaamo waa qiraa'a waa qira'a sabciya wa tarkihi iyo in laga tago abu camar baa sida badan sameeya idqaamka noocaasa idqaam alkabiir wa tarkihi iyo in laga tago aan la ysku idqaamin laysku shadin idqaamku waa isku shadis ya idqaam waa idkhaal labadii xaraf baa markaysaga laysku shidaya laysdhex gelinaya xaraf labalaaban laga dhigaya tanna waxa weeye wasaa'id baa dee markaa waxaa la marayaa tawjiihaan marka la sheegaayo oo taadii baa waxa weeye la reebayaa markaasay waxay noqonaysaa markaysaa mid reeban markaasaa da' loo bedelaya haddana markaasaa da'dii ii hore reeban da'da dambana xarakaysan tahay markaasaa labada doood sidaa laisugu shidayo haakada admarat waxay qarsanaysaa culamada qaarkood waxay yidhahen admaratu waa laga fiican yaho dee markii horeba waa qarsanayeen nifaaqa iyo xumaanta waa qarsanayeen laakiin eh, yani waxaa laga tilmaamayaa tabyiidka yani atadbiiru fi lleyl habeenka gudihiisa in wax la qorsheeyo wax la maamulo habeenkii bay markaysa markaa arrinkaa yani markaa qorshayn iyo markaa waxaweeye maamul ay samaynayaan yani wax deberayaan admarat way qarsanaysaa hayra aladii taquul tii ay odhanaysay laka adiga ay kugu odhanaysay fii xuduurika joogitaankaaga ay kula joogaan gudaheeda ay kugu odhanayeen oo min ataacati taaca ah waxaan ahayn bay odhanayaan oo marka waxa weeye ay maamulayaan ama ay qarsanayaan oo hoos u odhanayaan marka hayr aladii taquul taquulu hiya loo jeedaa taquulu anta ma aha ee waxa weeye waxaa laga tilmaamaya daa'ifadaasi waxay odhanaysay ay cisyaanaka waxay odhanayaan cisyaankaagay odhanayaan hadal sheegaaya inay ku caasiyayaan markay kula joogeen waxay lahayn taacatun marka dambena waxay odhanayaan dee cisyaanun bay odhanayaan hmm, iyagu ay isku odhanayaan wallaahu yaktubu ilaahay waa qorayaa yaamuru bikatbi maa yubayituuna wuxuu qorayaa bimacnaa wuxuu amrayaa in la qoro kay qarsanayaan ama ay habeenkii maamulayaan fii saxaa'ifihim waraaqahoodii baa lagu qorayaa dembiyada lagaga qoraayay ee acmaashooda liyujaazaw calayhi si looga abaalmariyo baa loo qoraya liyujaazaw calayhi si looga abaalmariyo fa acrid canhum ka jeeso xaggooda bisafxi waxaad kaga jeesataa jeesi aad ka jeesanayso bimacnaa aad ciqaabayn watawakal cala allaah allah tala saaro fiq bihi allah ku kalsoonow fa innahu kaafiik waayo allah isagaa ku kaafinaya oo kugu filan wa kafaa billaahi wakiila wa kafaa billaahi allah baa ku filan wakiilan xaaluu wakiil yahay ay mufawadan ilayhi mid umuuraha markaa isaga loo bandhigo xaaluu yahay allah baa ku filan waxaa laynoo sheegayaa eh, koox markaa munaafiqiin ah markay nebiga u yimaadaanna muujisanaya inay ateecayaan markay ka tagaanna yacni xumaantoodii iyo nifaaqoodii iyo shakigoodii iyo yacni xumaanta ay maamulayaan u baxsanayey marka waa loo goodiyey yacni marka waxaa loogu goodiyey in camalkooda ilaahay uu qorayo bimacnaa amrayo in la qoro Eh, taasna macnuhu waxay u dhacaysaa ilaahay baa ka abaalmarinaayo markaa tahdiid iyo hanjabaad baa ku jirta nebigana calayhi salaatu wasalaam waxali iskaga jeeso allahna tala saaro bimacnaa haddaad allah tala saarato waxba ku yeeli maayaan allah waxau yidhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aan qur'aanka miyayna u fiirsanaynin oo macnayaashiisa aynay u fiirsanayn oo ku tadabburayn ka fakerayn atadabbur waa maxay waa min addubur yaa duburu shay wa aakhiru shayga waxaa ka dambeeyaa la yidhaahdaa marka tadabbur waa maxay kelimaadkan iyo jumalkan iyo alfaadan iyo kalaamkan macaanida ka dambaysaa loo fiirsanayaa si loola soo baxo taasaa waxaa la yidhaha tadabbur maskaxdii laga shaqaysiinayaa si loola soo baxo macaanida ku qarsoon macaanida alfaaddan ka dambaysa kelimaadkan iyo jumalkan ka dambeeya afalaa yatadabbaruuna miyaynay u fiirsanayn oo ka fekerayn alqur'aana qur'aanka oo macaanidiisa markaysaga ka fekerayn oo u fiirsanayn walaw kaana min cindi hayri illaah walaw kaana hadduu ahaan lahaa ay huwa qur'aanku min cindi hayri illaahi allah cid aan ahayn agtiisa mid ka yimi hadduu ahaan lahaa allah agtiisa cid ahayn mid ka yimi ma ahee allah agtiisuu ka yimi ee hadduu ahaan lahaa mid allah cidaan ahayn agtiisa ka yimi oo ka ahaaday hadduu ahaan lahaa lawajaduu fiihi waxay ka heli lahaayeen ikhtilaafan kaiira iskhilaaf fara badan iyo iska hor imaad bay ka heli lahaayeen fara badan bay ka heli lahaayeen waida jaa'ahum amrun min alamni aw alkhawfi adaacuu bih waida jaa'ahum markuu u yimaado amrun min alamni arrin markaa hadduu u yimaado arrinkaasoo min alamni nabadgeliyo nabadgelyada ka mid a aw ilkhawfi ama cabsida ka mida ama bayaaniye laga dhigoo la yidhahda amrun arrin hadduu u yimaado min alamni nabadgelye ah aw ilkhawfi ama cabsi ah adaacuu bihi way faafinayaan walow radduuhu hadday celin lahaayeen hadalkaas ila arasuuli rasuulka sala allahu alayh wasalam xaggiisa ay u celin lahaayeen wa ilaa ulil amri iyo kuwa amarka u saaxiibka ah hadday u celin lahaayeen minhum yani markaa oo saxaabada markaysa waxaa ka mid a lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum lacalimahu waxaa garan lahaa aladiina kuwii yastanbituunahu yacni khabarka la soo baxayay ayaa garan lahaa minhum jihadooday ka garan lahaayeen jihada markaa rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo ulul amriga ayay ka garan lahaayeen walowlaa fadlu llaahi calaykum walowlaa fadlullaahi nicmaynta ilaahay haddaynay ahaan lahayn calaykum korkiinna uu ilaahay idiin nicmeeyey wa raxmatu iyo naxariistiisu haddaynay ahaan lahayn mid jirta haddaynay ahaan lahayn khabarkii waa xadfan yahay la tabactum ashaytaana shaytaankaa raaci lahaydeen ilaa qaliilan in yar oo idinka idinka mida mooye intiinna kale shaytaan baa raaci lahaydeen aayadda hore ilaahay wuxuu inoo sheegayaa qur'aanka in lagu tadabburo macaanidiisa loo fiirsado ayuu allah inoo sheegayaa afalaa yatadabbaruuna alqur'aan qur'aanka ujeeddooyinka loo soo dejiyey waxaa ka mid a in lagu tadabburo macaanidiisa loo fiirsado akhrin keliya looma soo dejin in lagu camal falaa loo soo dejiyey in la bartaa loo soo dejiyey in lagu tadabburaa loo soo dejiyey in la akhriyaana waa ka mid laakiin waxaa ka sii muhiimsan barashada la baranaayo macaanidiisa lagu tadaburaayo laguna camalfalaayo layskuna xukumaayo loona xukum tegaayo camalfalka lagu camalfalayo baa ka muhiimsan qiraa'ada mujaradada ah taasaa ka muhiimsan iyadoo quraa'adu ay fiican tahay allah waxau yidhi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaati waa kitaab aanu kuu soo dejinnay oo la barakeeyey waa mubaarak saas aawoodee qiraa'adiisaa mubaaraka camalfalkiisaa mubaaraka barashadiisaa mubaaraka oo la barakeeyey yacni isku xukunkiisaa mubaaraka oo la barakeeyey yacni waa barakaysan yihi man qara'a xarfa min kitaab illahi falahu xasana walxasanatu bicashri amhaaliha qofka akhriya xaraf ka mida kitaabka ilaahay xasana u sugnaatay xasanaduna toban la mida lagu dhufanaya ya waalxasanatu bicashri amhaaliha laa aqulu aliflaamiim xarfun walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarfun xadiiskii tirmidig waa kii tilmaama marka qiraa'adiisu waa mubaaraka waa la barakeeyey barashadiisu waa mubaaraka baristiisa dadka la sii baraa waa mubaaraka waa la barakeeyey khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamah xadiiska bukhaariga nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa idinku khayr badan man tacallama alqur'aana ka qur'aanka barta wa dadkana bara tilaawadiisa in la barto dadkana la baro waxaa kaloo soo gelaya tafsiirkiisa in la barto dadkana la baro waa laba shay kamaalku waa maxay waa in qiraa'adiisa iyo tafsiirkiisa labadaba la barto labadabana dadka la baro kamaalku waa taa weeye fadiiladoo dhammaystiran kaasaa helaya yacni mid ahaankii la yimaadaana fadiiladii qayb ka miduu la yimi khayrukum man tacallama alqur'aana tilaawatahu wa macnaah ya labada nucba waa ku jiraan waayo waa qur'aan barasho haddii tilaawadiisa la barto dadkana la baro iyo haddii macaanidiisa iyo tafsiirkiisa la barto dadkana la baro weliba alcallaamatu ibnulqayim markuu sidaa u sheego oo uu tilmaamo kamaalku inuu sidaa yahay labada shaybana sheego wuxuu odhanayaa labada weliba ka sii mudani waxa weeye waa in macnaha markaysa waxa la barto iyo tafsiirka dadkana lasii baro saasuu odhanaya alcallaamatu ibnulqayim waayo dee waxa weeye camalfalkii lagu camalfalayay qur'aanku ma suuroobaayo haddaan macnihiisii la baran ya camalfalkii wuxuu ku xidhan yahay barashada la baranaayo macaanidii qur'aanka la baranaayo laakiin waxa weeye dee haddii marka qiraa'ada keliya la toosiyo laakiin macnihii marka waxa weeye aan la aqoonsan oo dee camalkii wada laxni noqdo marna tilaawadii laxni ah bacdu salaf maxay yidhaahdeen talqa arajula maa yalxanu xarfan wa camaluhu kulluhu laxnun nin baad la kulmaysaa maa yalxanu xarfan xaraf ma laxninayo wa camaluhu kulluhu laxnun camalkiisuna waa wada laxni ya camalkiisu mar hadduu khilaafsan yahay dee sharcigii ya nusuustii iyo adiladii uu khilaafsan yahay dee waa laxni buy ya wa camaluhu kulluhu laxnun dee camalka laxniga waxaa lagaga baxayaa macaanidii in la barto dabeedna marka waxa lagu camalfalo oo la raaco taasaa laga baxaya afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walow kaana min cindi hayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiira saas aawadeed tafsiirka marka la baranaayo laqbada mujaradada keliya in lagu kaaftooma maaha kutubta tafaasiirta waa in marka waxaa loo aqoon yeeshaa waa in marka waxaa la taalacdaa la bartaa yacni marka waxa weeye laqbada isisaarka bes intuu markaa wax saa u maro tafsiirka waa dhammeeyey qofku inuu yidhahdo maahe kutubu tafaasiir ha u noqdo macaani fara badan bay culammadu kala baxeen ya aayad keliya waxaa laga yaabaa intee masaa'il baa lagala baxayaa qiraa'adeeduna kooban tahay cala sabiil mihaal wakhtiyo hore waa sheegnaan filayaa alqaadi abubakar ibnu alcarabi aayadda weysada ee suuratu lmaa'ida aayat alwuduu kitaabkiisa axkaam alqur'aan waxa uu ku sheegaya alqaadi abubakar ibn alcarabi wuxuu dhintay shan boqol iyo saddexiyo afartankii hijiriga shan boqol iyo saddex iyo afartankii hijiriga qaadi ciyaad bay isku wakhti ahaayeen laakiin sannad buu ka dhimasho horreeyey sana waaxida ayuu ka dhimasho horreeyey wuxuu ka odhanayaa kitaabkiisa axkaamu alqur'aanka aayadda weysada ee lmaa'ida ku sugan waxay ahlucilmigu odhan jireen kun mas'ala ku jira kun hadda waa kun jamaaco ahlucilmiga ayaa isu yimi buu yidhi magaalay isugu yimaadeen naablis inay ahayd baan filayaa markay isugu yimaadeen bay waxay yidhaahdeen war bal aayaddan kunka mas'ale lagu sheego inay ku jiraan maanta aan tijaabinno inaynu la soo baxno markaasay masaa'ishii bay markaa kala soo baxeen ka istimbaadeen qaarba masaa'il bay soo tuureen yaa sidii loo biirinaya masaa'ishoo loo soo tuuraya xagga iyo xagga iyo xagga iyo xagga marba laga soo tuuraayey oo meel laga istimbaadaayey ayay waxay gaadhsiiyeen siddeed boqol iyo dheeraad mas'alo markay halkaa marinayeen bay dhaqaajin waayeen kunkii waa gaadhi kari waayeen laakiin waa dhadhoweeyeen ya marka macaanida qur'aanku way badan yihiin saas aawadeed waxaa loo baahan yahay kutubu tafaasiir in la taalaacdo tafaasiir badan oo kala duwan shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi aayad baan waxaan ka egay buuhi boqol tafsiir aasaarta salafka laga soo warinayo iyo tafaasiirta qoran midkaa mid walba wuxuu ictibaarinayaa tafsiir gaara kadaa yadhar markaan boqol tafsiir ka eego baan haddana wakhtiyada qaarkood masaajidda qaarkood oo cidla ah intaan tago oo aan markaysaga ku tukado aan sujuudo anoo sujuudsan baan dabeedna ilaahay baryi jiray buuhi yaa mucallima ibraahiim callimnii wa yaa mufahima sulaymaana fahimnii markaasaa waxaa layga furi jiray markaan ilaahay baryo ya meesha aan cidina i arkayn markaan ilaahay ku baryo waxaa layga furi jiray macaani aanan boqolka tafsiir ku arag waa tadabburka ayaa markaa laga qaadanaya calaa kulli xaal marka tadabburka la samaynaayo waxaa loo baahan yahay dee in imkiyaaniyaadkeedii la yeesho yaa qur'aanku luqa carbeed buu ku yimi waa in luqadii carbeed loo aqoon yeeshaa haddii la doonaayo tadabbur saxiixa in qur'aanka loola yimaado ilaa haddaan luqadii carbeed aqoon fiican loo lahayn si quman loo fahmi maayo qur'aankii marka naxwaheeda iyo sarfigeeda iyo balaaqadeeda cilmiga balaaqada aad buu ugu baahan yahay waxyaalahan qawaaciddu way ku saxayaan oo naxwaha iyo sarfiga ku saabsani laakiin cilmu lbalaaqa khaasatan macaanida iyo bayaanka aad baa loogu baahan yahay sida loogu baahan yahay qawaacidda naxwaha iyo sarfigaba loogu baahan yahay marka culuumtaas yacni marka waxa weeye aad baa loogu baahan yahay xataa cilmiga adabkaa loo baahan yahay in suugaantii carbeed la barto waayo qur'aanku wuxuu ku yidhi bilisaanin carabiyin mubiin ya inna jacalnaahu qur'aanan carabiya carabigii haddaan la baran oo aqoon loo yeelan dee waxa weeye marka fahm saxa la fahmi maayo waxaa la yidhi nin caddaana ah wuxuu bartay af soomaaliga markaasaa maamahyo badan iyo gabayo badan iyo wax badan buu markaysa markaa qaybay oo qaybsan yahay ya nin soomaaliya ku yidhi baa la yidhi inankayga yar baa kaa yaqaana af soomaaliga say u suuragal tahay buuhi intaasoo gabay baan qaybsanaya intaasoo maahmaahood intaasoo gabayo intaasoo caynkaasa yacni wuxuu qaybay kaala arag markaasuu bal isagana waxbaan ku odhanaya adigana waxbaan kugu odhanayaa ya bal saa u fahantaan baan eegaya wuxuu idhi markaa bigdhe mid walba bigdhe buu ku yidhi isaga afkuu big ka yidhi big inanka yaraana waa cararay mar labaad buu wuxuu ku yidhi cagaha wax ka day inanka yaraa waa cararay isaguna dacagihiisu baarbaaray ya markaa dee waxa weeye afka yacni waxa weeye aanu qofku u dhalan wuxuu u baahan yahay dee inuu aad u bartu u baahan yahay oo dee afkii wuxuu ku xidhan yahay waxyaalo badan buu leeyahy sugaan buu leeyahy marka adabka luqada carbeed in la bartaa muhim weeye imaamu shaafici muxuu yidhi tacallamtu aladaba cishriina sana liakhduma alfiqha imaamu shaafici baa odhanaya yacnii suugaanta carbeed labaatan sanaan baranayey liakhduma alfiqha si aan fiqiga uu shaqeeyo aan u baranayey si aan fiqiga u shaqeeyo ayaan u baranayey haddamaarta abu cumar aljarmi muxuu yidhi oo a'immadii hore naxwaha ka mida waxa uu yidhi yacnii labaatan sanaa dadka masaa'isha fiqiga uga fatwoonaya kitaabka siibaweyhi kitaabka siibawehi waa kitaab carabiya waa naxwo sarfi ya haddana maca daalika wuxuu tilmaamayaa masaa'isha fiqiga ah inuu uga fatwoonayo uu tilmaamaya marka waxa weeye cilmiga carabiyada in la barto waa loo baahan yahay si tadabbur saxiixa qur'aanka loogu tadaburo oo faham markaa saxan laga fahmo firaqa lumay qaar badan waxa lumiyey waxay tahay carabigii inay si fiican u garanayn dabeedna macaani qaldan ay fahmeen ya macaani qaldan ay fahmeen maadaama markaysaa carabiga aynay si fiican u garan waata a'immada qaarkood ay ku yidhaahdeen min alcujmati utiid cajaminimo xaggeed baa lagaaga yimi yacni mid waxa weeye markaa qoladii waciidiyada ka mida ayaa wuxuu yidhi marka waxa qofka dembiga weyn ku dhintaa ilaaba ilaa naartuu gelayaa kamana baaqanayo waayo allah waxau yidhi ina allaha laa yukhlifu almiicaad ilaahay miicaadka ma guubyeelo ballanka ma baajiyo markaasaa dee imaamkii la hadlayay waa imaam min a'immati sunna oo carabiyadana markaysaa baxar ku ah inuu abucamr ibn alcalaa inuu ahaa baan filaya alqaari'u almacruuf waana imaam fi lcarabiya yacnii a'immada quraada ahi asxaabu alqiraa'aat waxay ahaan jireen waa fi lcarabiyana way ahaan jireen kisaa'i waa imaam ahli kuufa waana qaari min alquraa' sabca wa kadalika a'immada kale markaysaga iyaguna saas si la-eg bay ahaayeen a'imma fi lcarabiya waayo carabiyada iyo qiraa'aadku waa isku xidhan yihin markaasuu wuxuu ku yihi min alcujmati utiita cajaminimo xaggeed baa lagaga yimi inaad carabiga garanayno cajami tahay oo gelabgelab kugu yahay carabigu taasaa lagaga yimi waxaa kala jira buuhi wacdi iyo waciid baa kala jira wacdiga markaysa markaa in la baajiyo waxay ku tiriyaan markaysaa markaa inay tahay yani markaa shay xun inay tahay bay ku tiriyaan shayga marka waxa wanaagsan qofka marka loo ballan in laga baajiyo waxa way ku tiriyaan lu'mi inay tahay iyo wax xun ya laakiin waciidka in la baajiyo waxay ku tiriyaan karam miyaan maqal buri shaacirku markuu yidhi wa innii wain awcadtuhu aw wacadtuhu lamukhlifu iicaadii wa munjizu mawcidii shicir buu soo qaatay carabi ah labadii insaan loo kala farqiyey marka cajaminimo xaggeeda laga yimi buui allah waxa uu yidhi afalaa yatadabbaruuna alqur'aan qur'aanka miyayna u fiirsanayn oo ku tadabburayn oo ka fekerayn yata'ammaluuna u fiirsanayn wamaa fiihi min almacaani albadiica iyo waxaa ku sugan macnayaal yacni markaa cusub badiica waxaa loo jeedaa waa macaani wanaagsan oo marka waxa weeye marka lala soo baxayo walow kaana min cindi hayr illaahi walow kaana hadduu ahaan lahaa qur'aanku min cindi hayr illaahi allah cidaan ahayn agtiisi mid ka ahaaday hadduu ahaan lahaa allah xaggiisuu ka ahaaday hayrkii kama ahaanin lawajaduu fiihi waxay ka heli lahaayeen qur'aanka gudihiisa ikhtilaafan iskhilaaf bay ka heli lahaayeen iska horimaad kasiiran fara badan bay ka heli lahaayeen tanaaqudan isburin bay ka heli lahaayeen fii macaaniihi macnayaashiisu isburinayaan wa iyo kala taganaan iyo iskhilaaf fii nadmi taraakiibtiisa iyo markaysaga nadmigiisa nadmiga waxaa loo jeedaa tarkiibada yani siduu u taxan yahay rakaaka ku sugnaan lahay yani waxa qur'aanku wax rakiika ma wax fasaaxadiisu yartahay tahay male waa wada baliigu waa wada xeel dheer yahay waa wada fasiix cibaaraad rakiika kuma jiraan ya alfaad qanaanaf ah oo yani markaa tacbiirkoodu yahay mid waxa weeye markaa fasaaxadiisu yar tahay kuma jiro dhammaan waa wada fasiix kalimaadkiisu waa wada fasiixa jumalkiisu waa wada fasiixa jumalkiisa iyo kalaamkiisu waa wada baliiq waa wada xeel dheeriye iminka dadka waxa weeye fasaxada ee balaaqada badan dee marka ay gabyaan ama hadlaan haalibka hadalkooda ayaa balaaqo badan iyadoo halaaqada qur'aanka aynay gaari karin ee haddana hadalkoodu wada baliiq ma aha wada fasiixna ma aha waxaa jira shucarada ugu waaweyne markaysa ugu balaaqada badnaa ee loogu qiimaynta badnaa meelaha qaarkood oo markaa lagu naqdiyo naqdu shicri waxa la ydhaha jira naqdu shicri yani waxa weeye waa baab sidiisa looga warramo waa fanni waxaa jiri jiray wakhtigii jaahiliyada carabtu way isugu faani jireen markaysa markaa shicirada maxkamadaha jiri jiray markaysa markaa kala xukuma shucarada ay isu shicir dhigtaan oo dadna naabiqe iyo rag kale ka garnaqaan daadna la yidhahdo markaysaga keebaa markaysaa shicirkan shicirkan keebaa quwo badan keebaa balaaqo badan keebaa fasaaxo badan keebaa markaa sii qiimo badan markaasaa meela lagu naqdin jiray qisay soo naqliyaan khansaa iyo xasaan oo markaysaa markaa waxaan ishelay ya khansaa waxay ahayd ashcaru yacni markaa shawaaciri alcarab dumarka carbeeda gabya qofkii dumar ahayd ee ugu gabayga badnayd bay ahayd marka waxaa weeye maxkamad bay isla galeen xasaan markaysaa qabla alislaam yani marka waxa sheerka saa la soo naqliyo waana dhici karta in cid kalena loo nisbeeyo waxyaalaha lagu naqdiyey xasaan oo layidhi markaysa markaysaa saasaa tidhi waad yaraysay halkaa inaad saa ku bedeshay ahayd halkaas ilaa siddeed meelood baa laga naqdiyey marka ragga marka waxa yani baliiqiinta ah ee fasaaxada badan hadalkoodu wada marka baliiq ma aha bacdi ka midoo rakiikaa soo baxda ama markaysaa fasaaxadiisa ama yani markaa balaaqadiisu wax ku jiraan oo markaysa waxa la naqdiyo laakiin qur'aanku innaba wax naqdiya ma laha dhammaan wuxuu markaa ku sugan yahay yani fii muntaha albalaaqati waalfasaaxa fasaaxada iyo balaaqada heerkii ugu sarraysuu ka sugan yahay ya wax la midi ma jiraan taana waxaa caddaynayaa yacni waxa weeye naqdiga shicrigu maadaamuu faafsanaa ee cilmiga marka waxa weeye marka fasaaxada iyo balaaqadana laysugu la ysugu faani jiray niman badanoo marka waxa weeye shucaraho waaweyne ay jireen nebiga calayhi salaatu wasalaamna cidda markaa locolka ahayd ay fara badnayd oo carab badane ay la col ahayd oo ka soo horjeeday hadday u helayaan marka in yar oo naqdi ah qur'aanka u helayaan kamay cafiyeen ya e iyagoo marka cadaawaddii ay jirto ayay haddana markaa qur'aanka ammaanayeen oo ay lahaayeen markaysa markaa waxaan yani wax la midi ma jiro iyo kalaama hadal la mida aanan maqal ayuu akhrinayey oo ay xataa u soo kala dhuumanayeen si ay u dhegaystaan iyagoo kuwa markaa yani la yaaban yani markaa alfaaddiisa iyo kelimaadkiisa iyo jumalkiisa yani markaa macaanida uu koobsanayo iyo sida markaa u tarkiibsan yahay quruxdeeda iyo siduu yahay ya aad iyo aad ay loo yaaban xataa hadallada marka ay aad carabtu markaysa ay u doorbidi jireen e odhan jireen wax la midii ma jiro marka qur'aanka la barba dhigo waxba kagama dhacaan imka hadalkay odhan jireen alqatlu anfa lilqatli waxay odhan jireen waxa weeye waa ablaqu kalima yani ablaqu jumla jumlada ugu balaaqada badan qisaastay ku saabsan tahay dilkaa dilka u diidis badan oo bimacnaa qofkii wax dilay iyo haddii loo dilo yacni dilkii baa yaraanayo in wax la dilo markaysaga ma imanayso ya yacni markaa ma imanayso cibaaradii markaa qumuud baa ku jiray taqdiirray u baahnay macnaheedu waadix ma aha ya dee waxaa markaa lagu bedelay yacni mid ka qurux badan oo ka waadaxsan baa markaysa marka waxaa laynagu sheegay qur-aanka ya fi lqisaasi xayaa walakum fi lqisaasi xayaa marka fi lqisaasi xayaa qadarkaa marka la soo sheego waa macno dhammaystiran waana ka kooban tahay waana ka waadaxsan tahay dil baa dilka baajinaya ama diidaya dilka baajinaya dilka waa maxay oo qofka wax dila waa in loo dilo taqdiiray u baahanaysaa macnaheedu waadix ma laakiin qisaastii nolol baa ku sugan nolol weyn baa ku sugan oo tankiirkuna uu faa'iidaynaayo yacni marka waxa weeye markaa tacdiim faa'iidaynaayo ama tagsiir macni nolol weyn baa idinku jirta waxa weeye waa macno waadixa aan taqdiir u baahnay maca daalik aad u qurux badan yaa oo dilkii qisaas ahaan loo dilaayay waxaa ku sugan nolol mujtamacu noolaanayo waa ka qurux badan yahay alfaad ahaan waa ka kooban yahay macnihiisa waa ka awdaxo waa ka cad yahay wahaakada marka qur'aanku wax ikhtilaafa male meelaha qaarkood la ismoodsiiya inay iska hor imanayaan haddii markaa waxba loo fiirsado way iswaafaqayaan saas aawadee wax ikhtilaafoo tanaaqudoo iska hor imaada male asoo ka naasikh iyo mansuukhaba leh waxaa la odhanayaa kaasi waa xukum hore iyo xukun dambe waana dhacdaa markaysa axkaamtu dee inay isbedbeddesho oo dee waxa xukunka la nasakhay dee xukun baaqiya maa kunna natatabacu amra rasuulilahi sala allahu alayh wasalam man axdasa falaxdas waatuu cabdullahi bnu cabbaas yidhi amarka rasuulku siduu kale cusub yaanuu raaci jirin marka dee amarba amar ka dambeeye raac waa arrin caqliyan ba la garanaayo inay saa tahay saasaana sharciguna ku yimi marka xukunka dambe iyo xukunkii hore dee marka isma caaridayaanoo dee midna waa baaqiyo waa joogaa waa xukun muxkam ah midna waa xukun mansuukha oo waxaweye camalfalkiisii la joojiyey ya waxyaalaha la moodaayo in nowcan maa tacaarud ka dhexeeyana weji ay isu waafaqayaan baa jira saas aawadeed yacni haba la ismoodsiiyo dadka qaar ha moodaan inay iskhilaafayaan oo iska hor imanayaane yacni waxaway iswaafaqayaano waa iswaafaqayaano waxay noqonayaan wax markaa aan wax tanaaquda iyo iska hor imaadi aanu ka dhaxayn wa ida jaa'ahum amru min alamni aw alkhawfi adaacuu bih aayaddan waxaa laynoo sheegayaa marka ciidan sariye a la diro wakhtiyada qaarkood waxaa laga yaabaa warar ah inay soo dhacaan aan rasmi ahaynin ama la yidhaha dagaal bay la kulmeen ama la yidhaha jabbaa dhacay ama la yidhaha waxaay waxaasaa dhacay ama war baa laga yaabaa inuu soo yeedho wakhtiyada qaarkoodna waxaa dhici kartaa in la yidhaahdo dhiilo la soo sheego oo la yidhaahdo cadow baa soo socda waxyaalaha caynkaasoo kale a ah, dadku inaan iska faafin baa yacni aayadda lagu sheegayey waxaana lagu dhaleecaynaya munaafiqiintu waxay maqlaanba inay iska faafinayaan oo iska sheegayaan ee warka in loo celiyo yacni rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyo ululamriga loo celiyo rasuulka iyo ululamriga loo celiyo ululamrigana waxaa looga jeedaa saxaabada markaa ee akaabirta ah ee halura'yiga ah uu nebigu la tashanaayo abuubakar iyo cumar iyo ka mid yihiin ayaa loo jeedaa kuwa in loo celiyo oo deed iyaga la weydiiyo oo khabarka iyaga lagala kulmo laakiin irjaaf aan la samayn oo dadkii markaa aan lagu argagax gelin waxaan markaa la hubsan khabarka iyagaa kala hubinaya maxaa u baahan dadka in loo sheego maxaa rasmiya maxaan rasmi ahayn yacni wixii kastee soo yeedhaba in la sheega maaha marka aayadda waxaa laga qaadanayaa waxa markaa la faafinayo waa in lagala kulmaa yacni markaa rasuulkii ulaamriga xukunka noocaasina waa xukun baaqiya oo waxa weeye cidda markaysaga ummadda maamulaysa iyo cidda ahlucilmiga ah waa in marka umuurahan loola noqdaa oo qofkii markaysaga khabar maqlaaba aanu iska sheegin haddii kale fasaad baa ka imanaya waxaa dhici karta in la yidhaahdo markaysaa markaa brobaganda eh, soo yeedho ku saabsan cadowgaa soo duulaya oo soo socda faafinta la yska faafinayo waxaa ku sugan dadkii inay dhibaataynayso balbala ku ridayso afkaartoodii argagax gelinayso oo laga yaabo markaysa markaa dadka qaarkood inay dhibaato ku keento cabsi ku abuurto marka waxa weeye ta noocaasoo kale in la sameeyo ma aha akhbaarta noocaasa ee saamaynta leh ee ku saabsan marka waxa weeye ummadda marka ama argagax gelinaysa ama wax la mida waa in qof waliba aanu iska sheegin waxa markaa la sheegayaana waa inay noqdaan wax rasmi ah sida loo sheegayo iyo cidda sheegaysana waa in marka lagala kulmaa culammada iyo ulul amriga markaysaa waa inay noqdaan taasaa marka waxaa laynoo tilmaamayaa xukunkaana saas ayaa markaa laynoogu sheegay oo laynoogu tilmaamay aayadda aakhirkeeda inta ku sugan walowlaa fadlu llaahi calaykum waraxmatuhu latabactum ashaytaana ila qaliila culammadu way isku khilaafeen ilaa qaliilan istisnaagani meeshu ku dhacayo xaggee wax laga reebaya bacdi culammada ka mid waxay ka reebeen adaacu bihi oo waxay yidhahen way faafinayaan ilaa qaliilan in yaroo ka mida mooye adaacuu bihi way faafinayaan ilaa qaliilan in yar oo ka mida mooyaane akhbaarta intii kaleba waa faafinayaan kaasi waa qowl qowl labaad culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga reebayaa lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum ila qaliilan way garan lahaayeen kuwa istimbaadayaa xagga ulul amrigay ka garan lahaayeen ilaa qaliilan in yaroo ka mida mooyaane wejiga hore adaacu bihi laga reebaayo waa sida markaa ibnu cabbaas iyo ibnu zaydiya laga soo naqliyey wey waana sida ibnu jariir atabari uu doortay adaacu bihi ilaa qaliilan falam yudiicuu yacni in yar oo ka mida mooyaane inta kale waa faafinaya tafsiirka labaad waxa weeye waa in la yidhaahdo la calimahu aladiina yastanbituunahu minhum baa laga reebayaa ilaa qaliilan sidaasna waa sida taabiciinta qaarkood ay mareen oo qataada ka mida qolyaha sidaas markaa yani tafsiirkaa maray calaa haada waxay noqonaysaa taqdiim iyo taakhiir labada wajiba inay ku sugan tahay aayadda oo hadal horrayn lahaa la dembaysiiyey waana usluub lugatulcarab lagu yaqaano taqdiimka iyo ta'khiirku laakiin qaacid ahaan culammadu waxay yidhaahaa intay suuragal tahay hadalku biduuni taqdiim wa ta'khiir oo tartiibta inuu ku ansaxayo iyo nasakha taqdiim iyo ta'khiirka in la maro ma aha waayo taqdiimka iyo ta'khiirku waa khilaafu alasli laakiin marka qariino la hayo taqdiim iyo ta'khiir inay tahay taqdiimkiiyo ta'khiirka markaa la maraya waayo waa usluub lugatulcarab ku sugan qur'aankuna luqadii carbeed buu ku yimid Ah, tafsiirka saddexaad waxa weeyaan in la yidhaahdo latabactum ashaytaana ilaa qaliila ilaa qaliilan waxaa laga reebayaa latabactum ashaytaana tafsiirkana waxaa ku sugan tafsiiru jalaalaynka walowlaa fadlu اllahi calaykum bilislaami waraxmatuhu lakum bilqur'aani latabactum ashaytaana fima ya'murukum bihi min alfawaaxisha ila qaliila marka islaamnimadiiyo qur'aankii ayuu markaa fadliga iyo raxmada ku kala fasiray dee haddii islaamnimo allahaan ku galladaysan ya iyo qur'aan aanu ku galladaysan miyaan shaydaan la wada raaceen waxay yidhaahdeen culammada markaa wejigaa maray waxaa loo jeedaa intii aan nebiga la soo dirin calayhi salaatu wasalaam qur'aankana aan la soo dejinnin dee dadku waxay ahaayeen qaar ku sugan yacni ku sugan shirki iyo cibaadatul awsaan qaar ku sugan bay ahaayeen laakiin waxaa jira dad marka iyagu ka badbaaday taas oo afraadaan badnayn axaadiisana waa ku so aroortay ilaa baqaaya min ahli lkitaab in yaroo ahlu kitaaba mooyaane marka kuwa ahlu kitaabka waxaa ka mid ahaa waraqat bnu nawfar iyagu kitaab horay haysteen laakiin waxaa jira afraad la odhan jiray alxunafaa oo iyagu shirkiga iska diiday diinkii ibraahimna u abtirsaday allah keliyana caabudi jiray baa ka mid ahaa carabtii intaa nebiga la soo dirin ka hor iyagoo aan kitaab horo ay markaa arrinkaa ka barteen jirin way haddana fitradoodii ku hanuuneen in allah keligii la caabudo oo ashyaadan kale la caabudayo laga tago waxaa ka mid ahaa qus bnu saacidaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa zayd ibnu camr ibnu nufayl baa ka mid ahaa zayd ibnu camr ibnu nufayl ayaa ka mid ahaa waalidu saciid ibnu zayd axad lcasharati almubashariina biljanna saciid ibnu zayd ibnu camr ibnu nufayl wuxuu ka mid ahaa tobanka jannada loogu bushaareeyey qaraabo waxay ahaayeen cumar bnu lkhadaab adeer in adeer buu u ahaa saciid ibnu zayd uu ahaa faatima bintu khaaabna waa qabay faatimatu bintu khaaabna waa qabay adeer in adeerna waa u ahaa marka haddaba saciid aabbihii oo zayd ibnu camr ibnu nufayl ah cumar ibnu khaaabna ilmaadeen ruma ay yihiinoo laba walaali kala dhaleen waa cumar ibnu khaaab ibni nufayl iyo zayd ibnu camr ibnu nufayl laba walaalaa kala dhalay waxa uu ahaa min alxunafaa nimanka shirkiga ka soo iishay oo tawxiidka markaa waxa weeye ku sugnaa oo allah keligii caabudi jiruu ka mid ahaa waxaan odhan jiray diinta ibraahim baan haystaa xataa markaa nebiga waa kulmeen wakhtiyada qaarkood wuxuu ku yidhi xataa waxay gowracaan dadkani ma cuno anigu cid diintii ibraahim haysatana aniga mooyaane cid kale kuma sugna maka nebigaa buu ku yidhi qabla albicsa isagu ma dareensanayn zayd ibnu camr ibnu nufayl inuu muxammedna sidaa yaho allah keligii caabudo saas aawadee nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yuxsharu ummatan waxdah zayd aakhire waxaa la soo saari doonaa isagoo ummad keligii ah baa la soo saari doonaa xadiiska caynkaasee sidaa sheegayana sheekh albaani waa taxsiininayaan waa taxsiininayaan marka nimankaasi iyagoo allah keligii caabuda qus ibnu saacida iyo zayd ibnu camr ibnu nufayl way caddaysan jireen qaliilka la soo reebayay ka mid yihiin waa min alqaliil qaliilkaasay ka mid yihiin qus ibnu saacida isagoo khudbadaynaya oo dadka waaninaya nebigu waa dhegaystay qabla albicsa khudbaddii qus ibnu saacid u dhegaystay marka nimanka noocaasee xunafadaabaa la sheegaya haddaba tacbiirka halkuu ka cabiray bilislaami waxa fiican in laga cabiro yacni waxa weeye diritaanka rasuulka la soo diray maayo dee islaamnimay ku sugnaayeen iyaguba laakiin waxaa loo jeedaa diritaanka islaamnimada nebiga lala soo diray marka irsaalka rasuulka fiican in laga cabiro siduu markaa ka cabiray yani mulla cali alqaari ou cibaaradan tacaqubay bilislaami halka ah uu yidhi al adharu biirsaali rasuul sida adharkii waxa weeye in la yidhaahdo fadliga ilaahay waxaa looga jeedaa diritaanka rasuulka la soo diray ixtimaalka caynkaase usaa saa sheegayna waa igu soo dhacday intii aanan arkin marka hadalka mulla cali alqaari kadibna isagaa baan arkay oo markaa tasriixinay waayo islaamka haddii la yidhahdo dee iyagu waa islaamnimay ku sugnaayeen allah keligii bay caabudi jireen islaamnimay ku dhinteen islaamnimadaasina waa anfacaysaa allah keliga ay caabudi jireen yacni marka waxa weeye xadiiskaasina waa waa waa tilmaamaya waa sheegaya waayahay marka la latabactum shaytaana ilaa qaliilan waa qaliilkaas markaa iyagu fitradooda ku hanuunay oo allah keligii inay caabudaan ku aqoonsaday taasaa laga tilmaamaya taas ayaa laga tilmaamaya siaana mufasiriin badan baa doortay waxaa ku dhacday cibaarada fadfariga ka camr bni nufayl inuu yidhi sababkuna waxay tahay ka zayd ibni camr bni nufayl in la yidhaahdo a xaashiyada marka waxa weeye jamalka ee xalabiga waxay qoraysaa ka camr ibnu nufayl kaasay qoraysaa isaguna sidii ku raacay laakiin sawaabka waxa weye waa zayd ibnu camr ibnu nufayl weyn allah waxau yidhi waida jaaahum amrun waida jaaahum markuu u yimaado amrun arrin u yimaado can saraaya anabiyi sala allahu aleyh wasalam ciidamadii nebigu diray ee sariyaadka ahaa ee gaadada ahaa uga yimaado bima xasala lahum wixii iyaga yani u xasila ee ku dhacay ma nasriba ma guul guulba ma jabba min alamni oo nabadgelyo ah binnasri sida in markaa guul yani markaa la siiyo ay guulaysteen markaa dee nabadgelyo ay haystaan aw ilkhawfi ama cabsi ah bilhaziimati cabsidana waxaa looga jeedaa yani jab in laga markaa waxa weeye markaa laga yaro markaa gacan sarreeyey adaacuu bihi way faafinayaan or walbana lama faafiyo lama sheego fama kullu maa yuclamu yuqaal wax kastoo la og yahay lama sheego fama kullu maa yuclamu yuqaal adaacuu bihi way faafinayaan ay afshawhu way faafinayaan afshaa bay ahaydoo shiinku waa kordhigan yihin carfu cillihii aakhirkaa baa go'ay sidaad markaa fatxada loo baaqi meelahaas waxay ka mid tahay meelaha la qalday ka mid tahay ya ficilka muctalulaakhirka ah marka xarafkii cillo la jaro waa uu damiir yimaado yacni sidee marka waxa weeye xarakadiisu noqonaysa dee haddii waxa weye markii hore uu kor dhignaa kordhigaa loo daynayaa hadduu godnaana dee godaalkiisaa loo daynayaa hadduu laakiin marka waxa hoos dhignaa waa la godaya waa la godaya waawu damiiri in bificlin tattasil muctalin laamin fiihi tafsiilin qubil fain yakuun maa qablaha qad wudixa yani waxa weeyaan waa ta nadmi yar uu ku cabiro sujaaci uu ku cabiro oo u waa uu damiirku haddii waxa weye ficil ay la xidhiidho muctalul ay la xidhiidho ya marka xarafka cillo la jaro haddii waxa ka horreeya ay markaa kordhig yihiinna fayakun maa qablaha qad futixa fabqihi kama qad wadaxa haddii markaa ficilka waxa ka horeeyaa uu kor dhigan yahay amaba godan yahay yacni waxaad u baaqi yeeshaa siduu marka ahaa ugu baaqiyeel wadmumhu in daa kasri ka qawlina raduu bikulli yusri marka waxa weeye markuu hoos dhigan yahay waxa weeye waa la godayaa hadduu kordhignaana kordhiggaa loo daynayaa marka afshaa bay ahayd afshawhu marka saasaa marka waxa weeyaan fatxadii la baaqi yeelaya waayo xaraf baa ka go'anoo xarafkani kuma xigin waawga kuma xigin afshawhu way faafinayaan nazla fii jamaacati min almunaafiqiin wuxuu ku soo degay koox munaafiqiinta ka mid ah aw fii ducafaa'i almu'miniin ama mu'miniinta kuwooda ducafada ah ka mid a kaanuu yafcaluuna dalik waxay ahaayeen qaar sidaa sameeya yacnii faafinta ay khabarka iska faafiyaan wixii soo yeedhaba fa tadcufu quluubu lmu'miniin markaasaa waxaa daciifaayey qalbiyada mu'miniinta daciifayay wa yata'ada nabiyu sala allahu alayh wasalam nabiguna waa dhibsanayey khabarka in layska faafiyo waayo irjaaf baa ku jiri karaa ya dadkii baa markaysa argagax yacni geli karaa ya walow radduuhu hadday celin lahaayeen damiirka haadu wuxuu noqonayaa khabarka ay ilkhabara khabarka ila arasuuli rasuulka sala allahu aleyh wasalam intii ka aatay ay u celin lahaayeen wa ilaa ulil amri iyo kuwa amarka u saaxiibka ay u celin lahaayeen minhum oo saxaabada xaalay ka mid yihiin ulil amrigaas ay dawi ra'yi kuwa ra'yiga u saaxiibka min akaabiri saxaaba saxaabada kuwooda waaweyn ah sida abubakar iyo cumar iyo low sakatuu canhu hadday ka aamusi lahaayeen xataa yukhbaruu bihi ilaa looga warramo lacalimahu hal huwa mima yenbagii an yudaaca aw laa lacalimahu waa garan lahaayeen hal huwa ma yahay isagu mima yenbagii an yudaaca waxay habboon tahay in la faafiyo aw laa mise ma aha aladiina kuwii baa garan lahaa yastanbiduunahu khabarka markaa dalbaye doonayey ama la soo baxayey yattabicuunahu raacayey wa yatlubuuna cilmahu cilmigiisana doonayoo raadinayey wa hum almudiicuuna waa kuwa faafinaya yacni kuwaas ayaa markaa garan lahaa minhum rasuulka iyo ulamriga xaggooday ka garan lahaayeen laba tafsiir baa halkan ku sugan lacalimahu aladiina yastanbituunahu in la yidhahdaa kuwa khabarka istimbaadaya iyagu markaa sida saxda ah yacni la soo baxaya ee raadinaya ayaa garan lahaa minhum yacni xaalay markaa ahaadeen rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo ulamriga ahaadeen oo marka la yidhaahdo aladiina yastanbituuna waxaa loo jeedaa rasuulka iyo ullamriga marka lagu fasiro minhum waxay noqonaysaa in laga tilmaamayo bayaaniya mintu bayaaniya noqonaysa marka yagaa garan lahaa baa leeyihi yagaynay ahayd markaa in lagala kulmo tafsiir labaad la calimahu aladiina yastanbituunahu waxaa garan lahaa kuwa warka raadinaya raacraacayaa garan lahaa minhum rasuulkii rasuulkiiyo amriga xaggooday ka garan lahaayeen mintu marka ibtidaa'iyay noqonaysa marka kuwan istimbaadaya ululamrigii markaa ma aha waa kuwan khabarka raadinaya laakiin waxay ka garan lahaayeen jihada ulul amriga bay ka aqoonsan lahaayeen marka mintu ibtidaa'ulghaayay noqonaysa labada tafsiir waxa markaa uu maray jalaaldiin asuyuudi yacni tafsiirka ah kuwan yacni markaa istimbaadaya inay yihiin kuwa khabarka faafinaya wa hum lmudiicuun laakiin marka tafsiirka kale la maro waxay noqonaysaa kuwan istimbaadayaa waa rasuulkiiyo ululamrigii waa rasuulkiiyo ululamrigii labada tafsiirna waxaa arjaxa yacni kaa kale arjaxa ka jalaaldiin suyuudi mari mooye ka kale arjaxa muxuu arjax ku yahay dee xadiiska dheere cumar baa u daliila waxaa jira eh, cumar bnu khataab xadiis saxiixa ku soo arooro dheer baa jira tafaasiirta qaar waa idiin qorayaan xadiiskuna saxiixiyadu ku yimi cumar bnu khadaab baa masjidka soo galay wuxuu arkay dadkii oo yaaban oo yacni markaysaa markaa foorara oo muruga ka muuqato markuu arkay dadkii oo muruga ka muuqato ayuu maxaa dhacay markaasaa waxay yidhaahdeen waxa la yidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam dumarkiisii oo dhan waa furay kulligood aa talaaqa cumar waa ka tegey wuxuu u galay caaisha ayuu la hadlay wuxuu uhi ma arrinkaagu ma wuxuu gaadhay inaad rasuulka dhibaatayso miyuu gaadhay maxaad rasuulka u dhibtay caaisha waxay ku tiri ina khataabo maxay isu keen keenay innaga orod inantaada la hadal yaa maxaa innaga isu keen keenay waa ka tegey inantiisi xabsuu u tegey wuxuu uhi maxaad rasuulka u dhibtay aad u dhibaataynaysaa yaa rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam kuma jecla ee aniga markaysa marka ayuu u kaa qadarinayaayee kuma jecla maxaad u dhibaataysay xabsi waa iska oydi waa ka tegey intaanu ka tegin bu weydiy o i rasuulku xagguu joogaa markaasay ku tihi mashurfadu ku jiraa meel fooqoo markaysa markaa guriga guri kaloo saaran oo sallaan loo korayo ayay ku tidhi halkaasuu ku sugan yahi halkiibuu markaa waxaa doonay inuu galo rabax nin la yidhaahda ilinka fadhiya markaasu rasuulka iga soo idan qaad rabax wuxuu eegay xaggii markaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam rasuulkuna inaanu hadlin buu arkay isna waxba ma weydiin dabeedna waa iska aamusay mar labaad baa uu ku celiyey intuu codka sare u qaaday ayuu ku yidhi markaysa markaa cumar rasuulka iga soo idan qaad uma socdo xafsa uma socdo arrinkeede yani marka waxa weye hadduu rasuulku amro inaan korka ka jaro waaba dilayaabe hadduu amar igu siiyo waaba dilayaabe ee iga soo idan qaado nebigu wuxuu u ishaaray inuu soo galo inuu loo oggolaado ayuu u tilmaamay dabeedna ninkii wuxuu yidhi soo kor waa soo koray nebigu u galay nebigu la fadhiistay waa salaamo waa la fadhiistay in yaroo shaciiri waxbaa yaalla meesha nebigana calayhi salaatu wasalaam salli baa u yaalla dermada ama salligaa u yaalla wax kama xigaan jirhkiisi baa ku sawirmay faraashiyo waxba uma yaallin cumar baa iska ooyey maxaad loo yeesaa buuri wuxuu uhi faris iyo ruum waa loo ballaadhiyey marka waxaweye adduunyadii adiguna marka waxaweye salli baad markaa ama dermaad ku jiiftaa aan wax kaa xigaa jirin oo jidhkaagii saa ugu sawirantay markaasuu iyagana adduunyadaa u sugnaatay innagana aakhira inoo sugnaatay adigu hadalkii waxa weeye waa socday cabaar nebiga waa la yara hadhadlay suu markaysa markaa waxaan u yara nafiso oo murugada uga yara nafiso kadib buu yidhi dumarkaagii miyaad furtay wuxuu yidhi maya wuxu ihi dadka ma u sheegaa inaanad furin wuxuu yidhi haddaad doonto u sheeg ya haddaad doonto u sheeg cumar baa markaa baxay markaasaa wuxuu ihi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam dumarkiisa ma furin marka ana istanbadtuhu buu yidhi anaa istimbaaday buu yidhi lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum anaana istimbaaday buu yidhi xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahy marka calaa haada cidda istimbaadaysaa inay markaa mudiiciinta inaynay ahayn ay tahay cidda ulul amriga ila cumar waa ka mide rasuulkii maadaama cid lagu ladhay ya walow radduuhu ila arasuuli wa ilaa ulil amri minhum abubakar iyo cumar waa cidda marka ugu horrayse lagu darayo rasuulka sala allahu aleyh wasalam lagu lamaanaynayo ee amriga la xisaabinayo ee nebigu la tashanayo nebiguna si haali buu ula tashan jiray marka calaa haada wejiga fiicani waxay tahay lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum waxaa garan lahaa kuwa istimbaadaya akhbaarta oo sida saxda la soo baxaya minhu maxaalay rasuulkii ulil amriga ahaadee walowlaa fadlu llaahi calaykum haddii nicmaynta ilaahay calaykum korkiina idiin nicmeeyey oo idinku nicmeeyey biirsaali rasuul rasuulka inuu soo diray uu idinku nicmeeyey wa raxmatuhu lakum iyo naxariistu idiin naxariistay bilqur'aani qur'aanka bilislaami buu ina yidhi marka waxa weye islaamnimada idinku nicmeeyey dee kuwan xunafadaa ah aba islaamnimada waa loogu nicmeeyey yaa oo dee allah keligii bay caabudayeen allah keligii bay caabudayeen walowlaa fadlullaahi nicmaynta ilaahay haddaynay ahaan lahayn calaykum korkiina uu idiin nicmeeyey bilislaami waxa fiican markaa biirsaali rasuuli in la yidhaahdo waa ku tacliiqi laakiin ha masixin ila kitaabka maad qorin yahay biirsaali rasuuli soo diritaanka rasuulka la soo diray oo idinku nicmeeyey wa raxmatuhu lakum iyo naxariistiisu idin naxariistay bilqur'aani qur'aanka idinku naxariistay mid jirta haddaynay ahaan lahayn yaa way jirtaaye latabactum ashayaana shaytaan baa raaci lahaydeen fiimaa ya'murukum bihi wuxuu idin amraayo oo min alfawaaxishi xumaana ah ayaa raaci lahaydeen ilaa qaliilan in yaroo idinka idinka mida mooyaane oo iyagu fitradooda ku hanuunay allahna waafajiyey oo dabeed marka allah keligii caabuday haddii xagga hore laga reebana waxay noqonaysaa lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum ila qaliilan in yaroo ka mida markaa mooyaane inta kale kuwa istimbaadaya garan lahaa allah waxauu yidhi faqaatil fii sabiili illahi laa tukallafu ila nafsak faqaatil yacni markaa dagaalan fii sabiili illahi ilaahay waddadiisao jihaadkaa u dagaalan laa tukallafu ilaa nafsak lagu kallifi maayo naftaada cidaan ahayn laguu kallifi maayo waxarrid ilmu'miniina mu'miniinta yani markaa tirtirsiyo dhiiri geli oo boorri casa allaahu an yakufa ba'sa aladiina kafaruu casa allaahu allah wuxuu mudan yahay oo xaqiiqo ku yahay an yakufa ba'sa aladiina kafaruu inuu kaafiyo celiyo ba'sa aladiina dhibaatadii kuwii kuwii dhibaatadooda kafaruu gaaloobay uu idinka dabaalo idinka celiyo wallaahu allah ashaddu ba'san isagaa daran ba'san xagga markaa yani dhibta wa ashaddu isaga ayaa daran tankiilan xagga ciqaabista oo ciddu doonaayo inuu ciqaabo yani markaa si la mida cid u ciqaabi kartaa ma jirto man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha man yashfac ku kastoo shafeeco qaada shafaacatan shafaaca shafeeco qaada shafaacadaasoo xasanatan wanaagsan yakun kullahu waxaa u sugnaanaya nasiibun yacni markaa qayb baa u sugnaanaysa ajara minhaa bisababihaa sababteeday ugu sugnaanaysa mintu waa sababiyo waman yashfac ku kadsoo shafeeco qaada shafaacatan sayi'atan shafaaca xun erga xun markaa ergeeya oo cid markaa waxa weeye xumaan markaa u dalba in lagu caawiyo iyo kullahu waxaa u sugnaanaya kiflun minhaa qayb baa u sugnaanaysa dembi ah minhaa yani sababta markaa shafaacadaa sayi'ada bay ugu sugnaanaysaa mintu asaabiya iyaduna wa kaana allahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay calaa kulli shayin muqiita shay kastaba mid markaa quudinaya ayuu ilaahay ahaaday ama muqiitan markaa awoodaya ayuu ahaaday waida idaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha wa idaa xuyitum marka laydin salaamo bitaxiyatin salaan laydinku salaamo faxayuu salaama biaxsana minha mid ka wanaag badan ku salaama ugu celiya salaantii kaga radiya mid ka wanaag badan aw rudduuha aw rudduu milaha ama mid la mida ku celiya ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay kasta xasiiban ay muxaasiban mid xisaabaya ayuu ahaaday halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk